xiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaado ay baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay toddobada bisha februari sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka qodobada barnaamijka xog aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xaalad adag ayaa weli ka taagan magaalada laascaanood iyadoo maalinkii labaad uu gobolka ugu dhacay dagaal faraha looga gubtay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca laga soo warinaya ayaa kordhay barakac xooganna waa uu ka socdaa gudaha magaalada xogihii ugu dambeeyey macluumaadka ayaan idiin gudbi doonaa saaxiibayaal waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan dowladda soomaaliya ayaa meel adag ka xaal ka kacsan ee magaalada laascaanood waxaana ay ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka sidoo kale waxaad barnaamijka ku maqli doontaan taliska booliiska soomaaliya waxa uu sheegay in askarigii qof shacab ah dilo uusan kasii mid ahaan doonin ciidamada booliiska ah. ayna u gacan gelin doonaan hay-adaha cadaaladda ee ku shaqada leh in la waafajiyo xukunada dadka dilka ku kaco sidoo kale waxaad barnaamijkeena ku maqli doontaan maamulka gobolka banaadir waxa ay maanta gowraceen konton neef oo lo ah ku dhowaad iyadoo laga soo aruuriyey lo-dan dhammaan degmooyinka gobolka banaadir qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirna ayaad ku maqli doontaa saaxiib yaal xubintii maan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna waa mar kale iyo barnaamijka xog waraysi waraan ismaqalno aan ismaqalno war hee dhawaaban sii dadweynaha yaan gaarsiiyo sheegay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin sida aad noogu hurteen wakhtigiinna iyo dhegihiinna qaaliga ah waxaanan idinka rajaynaa inaad ku dhaqantaan hadba farriimaha dantiinna ah ean aalaaba idiin soo gudbin doonno insha allahu tacaala kulmiye reediyo waxa uu dhashay sagaalkii bishii labaad labadii kuniyo koob iyo tobankii laba maalmood ayaana ka hadhay sanad guuradiisa aad moodaysaan inay maanta tahay hambalyo si aad noogu hambalyaysaan baadna halkaa u tugantihiin kulmiye reediyo haddaannu naha waannu idinka aqbalnay sidaad noogu soo hormariseen hambalyadiina ka guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin ka daran garya garisirtiyey gelingelin ka daran laba gees gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan ayaa idin leenahay aynu ku bilownay xaaladda magaalada laascaanood waxaa weli ka taagan halkaasi xiisado dagaal iyadoona khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen dagaalada ka socda halkaasi ee u dhexeeya dadka shacabka ah ee dega magaalada laascaanood iyo sidoo kaleeto ciidamada maamulka somalilan waxaana sidoo kale jira khasaarahaas ee khasaaro la eg oo markaa gaaray dadka shacabka ah ee waa marka laga tago jabhadaha dagaalamaya amaba dadka dagaalamaya ee hubaysan dad shacabahoo ku dhaqan kuna sugan gudaha magaalada kuwaasi oo ay u tageen rasaas markaa habaaw ah oo hubiyaal iyo iskugu jira hub kale oo culus oo dhinacyadu isku adeegsadeen khasaaraha ayaa waxa ay gaarayaan ku dhowaad siddeetan qof oo labada dhinac soo kala gaaray dhimashada iyo dhaawaca iskugu jira tanii markii uu dagaalku bilowday maalintii labaad ayay maanta u ahayd oo dagaal ay ku waabariisatay magaalada laascaanood waxaana xaalka magaalada uu yahay mid markaa kacsan dadka shacabka ahna waa ay ka barakacayaan dadkii ugu dambeeyey ayaa ka baxaya gudaha magaalada si ay markaa u gaaraan goobo fogfog oo nabdoon ugana nabad helaan hubkan ay isku adeegsanayaan dhinacyada dirirtu ay ku dhex marayso sidoo kale waxaa halkaasi ka taagan xaaladda ah oo markaa adag iyadoo ay dadka qaarkood ay ku jiraan goobo aan laga bixi karin oo markaa ay dhinacyadu isku hor fadhiyaan xaalkan magaalada laascaanood oo markaa gacanka hadalka isku bedelay kadib shirar maalmihii lasoo dhaafay ka socda halkaasi oo isimada iyo sidoo kale nabadoonada ay warmurtiyeed uga soo saareen kaasi oo markaa ay maamulka ba uu arkay dhibaato iyadoo ugu dambeyntii ay gacanka hadal isku bedeshay iyadoo la filayay in waan waan iyo wadahadal arrinkan lagu dhammeeyo maamulka somalilan ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey inay ka dambeeyaan maamulka puntland arrinkan soona hubeeyeen dadkan dagaalamaya sidoo kalena ay qeyb ka yihiin ciidamada maamulka puntland waxa dagaalamayo sidoo kale waa beeniyeen maamulka puntland dhigooda ee maamulka somalilan waa ay ku celiyeen iyagoo iska fogeeyey eedaas uu usoo jeediyey maamulkaas waxaa ka hadlay dowladda soomaaliya xaaladan kacsan ee magaalada laascaanood waxaana dowladdu ay sheegtay in aan la aqbali karin in dagaal lagu galo magaalada laascaanood dadka shacabka ah ayayna soo dhoweysay aragtidooda ayna sheegtay in arinka lagu dhammeeyo waanwaan golaha wasiirada soomaaliya ayaa shiray waxaana ay ka soo saareen go-aan markaa ay ku garab istaageen dadka shacabka ah rabitaankooda wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqhi ayaa ka warbixiyey xukuumadda kulankii ay ka yeesheen laascaanood xaalkeeda bismillahi raxmaan iraxiim maantay ay taariikhu tahay toddobada bisha labaad laba kun labaatan iyo saddex waxaan halkaan rabaa inaan ka soo jeediyo warmurtiyeed ka soo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku saabsan xaaladda magaalada laascaanood kaasoo u qoran sida tan dowladda soomaaliya waxay si dhow ula socotay shirarkii wada tashi ee ka socday magaalada laascaanood ee gobolka sool toddobaadyadii u dambeeyey oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxda dhaqanka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxay waxayna dowladdu ka xun tahay oo aada uga xun tahay dagaalada halkaasi ka dilaacay ee geysanaya khasaaraha nafeed barakaca ummadeed iyo burburka hantiyeed sidaasi awgeed dowladda soomaaliya waxay halkan ka caddaynaysaa mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada laascanood namber kow dowladda soomaaliya waxay aaminsan tahay in dhibaatada ka soo cusboonaatay laascaanood ay tahay mid siyaasadeed oo u dhaxaysa dad soomaaliyeed oo walaalo ah degaan iyo dhaqan wadaaga dhibka u dhexeeyana aan lagu xallin karin adeegsiga xoog iyo dagaal toona labo dowladda soomaaliya waxay adkaynaysaa in xalka xaaladda laascaanood ay saldhig u tahay tixgelinta rabitaanka dadka waddo kasta oo kalena ay wasi darayso saddex dowladda soomaaliya waxay garowsan tahay in colaadaha iyo dagaalada dhexdooda ah horay loo soo tijaabshay kuwaasoo aan laga dhaxlin wax natiijo ah sidaas awgeed waxay dowladdu ku baaqaysaa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda dadka mas-uuliyiinta ah ee labada dhinacna ay hormuud ka noqdaan dejinta iyo wadaxaajoodka arrimaha laysku hayo afar dowladda soomaaliya waxaa xil ka saaran yahay ilaalinta mabaadida dastuuriga ee dhowrista midnimada dhuleed iyo tandadeed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxayna dowladdu ayadoo ka duulaysa mabda'aad soo dhoweynaysaa rabitaanka iyo go'aanada dadka reer laascanood shan dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa xaaladda ka taagan magaalada laascanood lix dowladda soomaaliya waxay dadka soomaaliyeed iyo hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamigaba ah ugu baaqaysaa inay gurmad iyo gargaar degdega la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee laascaanood ka soo barakacay ugu dambeyn dowladda soomaaliya waxay culimmada iyo odayaasha dhaqanka ee samanjeclaha ugu baaqaysaa inay kaalintooda ka qaataan deminta colaadda ka soo cusboonaatay laascaanood iyo xaaladda jirta iyo in xaaladda jirta lagu dhammeeyo isqancin iyo wadahadal wabilaahi towfiiq axmed macalin fakiir wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa oo warka ka soo baxay xukuumadda ee eh, markaa warmurtiyeedka ah u akhrinaya warbaahinta markana isla laasacanood ayaynu ku guda jirnaaye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay xaalka magaalada laascanood waxaana ugu baaqay dhinacyada dirirtu ay dhex marayso in ay joojiyaan dagaalka xukuumadda somalilan ayuu sheegay in ay wada hadal arinka ay u marto oo aysan qoraga caaradiisa waxba ku xalismaynin sidoo kale waxa uu madaxweynuhu sheegay in aragtida dadka in la taxgeliyo ay muhiim tahay waxaana uu sidoo kale ka hadlay xaalka sidoo kale ka taagan maalmihii dambena kasoo cusboonaaday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland waxaana uu ugu baaqay sidoo kale dhanka reer puntland in ay iyaguna ay xaal ka dejiyaan ayna biyoqabow ku shubaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay xiisad ay ka taagnayd halkaasi bismi illaah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalin wanaagsan eh, saakay waxaan fariintan usoo diyaariye u gudbinayaa eh, dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa dalka iyo dadkaba sidii loo nabadayn lahaa nabad laga shaqayn lahaa waxaan rabaa si gaar ah inaan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada laascaano dhibaatada magaalada laascaano ka dhacday waa fogtahay waa dhibaato culus in hore badanna waan ka dignay waana ka hadalnay haddana inaan rabnaa inaan u tacsiyeeyo marka hore dadkii meeshaa ku dhintay qoyskii dadkii kale odayaasha ahaa dhammaan waxaan leeyahay samir iimaan allah naga siiyo inta ku dhaawacantayne muxuu allah caafiyo nasiib darro weyn waaye maanta in soomaaliya meelo ka mid ahay weli qoray laysu qaato arrinta laascaano iyo sool iyo sanaag hadda ka hor dhowr maraan ka hadlay mawaaqifta dowladda federaalka iyo aragtidayda aniga ka madaxweynaha jamhuuriyadda aana waxweyn iskama bedelin oo ahayd mushkiladaas meesha ka taagan dadka deegaankaas degan ee dhinac walba leh waa dad wiil iyo walaala ah, wiil iyo abti ah waa dad maxaanku irahdaay eh, inan iyo sodogiis iyo inan saydigiis ah dad isdhalay isdhex degay isla dhasha waa waxaa isku haystaane marka jir naceeb iyo dad naceeb maahana waa siyaasad eh, horena waxaan u yiri aan u sheegay muddo dhowr sano ka hor ah mushkiladaasi soodhisanaa ka taagan xalkeeda xal siyaasadeed waaye in si siyaasad ah loo xaliyo siyaasada guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinaya ayaana xalka muxuu ah soodhisanaag ay ku dhex jiraan sidaas daraaddeed waxa meeshaas ka dhacayah waa ka xunahay raalli kama ahin in maanta dadka rabitaankiisa qoray lagu xaliyana suurtagal maaha rabitaanka dadka ha la ixtiraamo qoryaha ha la dhigo xabadda ha la joojiyo ha la wada hadlo miiska wadahadalka la isugu yimaado ha la wada hadlo dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda haddaan ahay diyaar waxaan u ahay meel kasta oo nabadaasi looga hadlaayo iyo cid kasta oo nabaddaasi inay ka hadasha jecelba inaan aniga garab taaganahay u safro tuulo tuulada ugu fog hadday tahay inaan tagaan diyaar u ahay laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanaya qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacansalaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahnoon xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada bootinba kayle ayay leedahay ha la joojiyo intaanay faraha ka bixin beri inaan xabadka isi saarnay inaanoo hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeenna iyo xabaalaha dushood yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino ha la joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culamaau udiinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada laascaano siima soco karto lamana aqbali karo ha la joojiyo miiska wadahadalka laysugu yimaado dowladda federaalk waxay diyaar u tahay inay fududayso ka qayb gasho kaalmayso haddii toos dadka hadda ay colaadu dhexmartay ay u wada fariistaanooda arinta waxaa ka socda laascaano waa aragti siyaasadeed aragti siyaasadeedna qorar kuma xadhisanto xalkeeda qoray kuma yimaada kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qora kuma keeni karaan halaisu yimaada ha la wada fariisto mar walba horaan uga shaban mushkiladda eh, ka jirta sool iyo sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arinta midnimada arinta midnimadana anagu go-aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadino dadka rabitaankiisana hala dhowraan leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato hala joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa udiinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa degaanadaasoo dhanba nabadooda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kuleh ama kuleh maxaanku rahday raadka kulane la hadlaano ha joojiyaanu wiilasha qoryaha laga qaado hala damiyo colaada intaas soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadi ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabadda lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara maaha meel kasta ha joogo sabab kasta ha lasoo waxeeya haddiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dowladnimada laakiin reer hebel iyo degaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaa xalkuma noqda ha laga yimaadaan leenaha walaalayaal meeshaas waxaa kaloona iyada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha eh, reer puntland iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta iyo maamulka dowladda meesha ka jirtaba ayagana waxaa ugu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meelo khafiif oo sahsaalanay ka bilaabataa meelo fogay ka bilaabata dalkaas iyo dowladaas iyo deegaankaas reer puntland nabad ay weligood haysan jireen nabadii inay haystaanaan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arinta wadahadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waanu ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arintaas in nabad lagu soo xaliyo arinta nabad ha lagu xaliyo dowlada federaalk soomaaliyana sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacidayno ma taageerayno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xalino kuma xali karno nooguma xalismayaan baraan heshiinaynaa ilaan meelan kale aadayna maleh xabaalaha korkooda ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino degaanada dhan intaasaan ugu baaqayaa meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wadahadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasad siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa keliya uu ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeenna suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u tureen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo maanta ka hadlayay xaalka magaalada laascaanood oo dagaal culus uu ku dhex maray halkaasi maamulka somalilan ciidamo ka socday iyo sidoo kale dad shacabah oo hubaysan kuwaasi oo markaa dagaalka uu maalinkii labaad uu la galay waxaana sidoo kale uu ka hadlayay madaxweynaha xaalka kacsan ee siyaasadeed ee laga cabsi qabay in uu gacanka hadalka isku bedelo ee magaalada garow ka taagneed maamulka puntland sidoo kalena ee xiisadaasi looga soo horjeeday saciid cabdilaahi dani madaxweynaha maamulkaasi waxaad degeysanaysaa saaxiib yaal barnaamijkeena xog waraysi gacalkala saaxiib yaal barnaamijkeena xog ayaad la socotaan weli markana ah. taliska ciidamada booliiska soomaaliya ayaa maanta waxa uu sheegay in askarigii qof shacab ah dilo uusan kasii mid ahaan doonin ciidamada booliiska waxaana uu sidoo kale askarta booliiska uu sheegay amaba uu u sheegay taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jenaraal sulub axmed finin in loo gacan geli doono askarigii fal dil ah ku kaco oo qof shacab ah dilo maxkamadda ciidamada qalabka sida taasi oo waajibaadka ee eh, uu muteystay marsiin doonto waxaana sidoo kaleeto uu askartu uu sheegay in habdhaqanka dadka ay kula dhaqmayaan ay bedelaan ay joojiyaan in ay markaa eh, ku taagaan dadka shacabka ah hubka uu sito ama qoraga uu sito isagoo markaa eh, looga baahan yahay inuu dhowro nidaamka iyo sidoo kale in qofka shacabka ah uusan ka nixin walaalkiis qofka ahna uu markaa ilaaliyo eh, sidoo kale waxa uu askarta la joogto askarta dilalka geysata ee baxsato uu ku amray in ay qabtaan si walba oo ay u qaban karaan waxaan idinka codsanayaa booliiska soomaaliyeed la idinna farayaa muwaadinka badbaadadiisa inaan ka shaqayno ilaalintiisa inaan ka shaqayno sharaftiisa iyo naxariista aynu u hayno maaragtay inaynu ayaga ka midna inaan tusno ciidanka booliiska qori batuliya kuma qaban jirin ama roondo kuma qaban jirine budhadh iyo ulul iyo katiinad iyo waxyaabo aan ka nixinaynin markuu arko qofka muwaadinkii askariga markuu arko uusan ka naxaynin ayuu wadan jiray oo shaqada lagu qaban jiray soo saas maa maydaan soo gaadhin baan ma idinka duruufta kaliftay in qori lagu hubeeyo ciidanka booliiska oo ay shaqo ku qabtaan waad ogtihiin laydinkuma dhiibin marka muwaadinkii ka naxayay katiinadda iyo usha yaree madow ka naxayay qorigan inaad ku fiiqdaan laydinkuma dhiibin inaad kula faraka ciyaartaanna laydinkuma dhiibin waxaa laydinku dhiibay midka ayaga dilaaya ean u naxariisanayn inaad kaga ilaalisaan idinkuna aada cadowga iskaga ilaalisaan oo naftiina aad eh, maaragtay ku badbaadisaan warkaasi waa cad yahay soo maa waxaan ka shaqayn doonaa inaan si kasta oon ku yarayn karno oon kula dagaalami karno wax keeni kara inuu askarigu uu xabad ku dhufto eh, muwaadin soomaaliyeed inaan ka hor tagno on la dagaalano waxaa kaloo aan ka shaqaynaynaa askariga xabad ku dhufta muwaadin soomaaliyeed oo dila inuusan ciidanka buliiskana ka midna sii ahaanin maxkamaddana waxaan ka codsanaynaa markaan gaadhsiinno iyaduna waajibaadkeeda inay ka qabsato meesii darane lala aadaya ha lala aado sawar cad maaha intaa waxaa dheer askarigu markuu falkaas uu ku dhacayo waxaan filayaa inuusan inta badan keligiis ahayn sargaal baa la jooga oo xukuma askar baa shaqada la haysa oo la joogta damiir inaynu u yeelanno oon u lahaano falkan ninka ku kacay in uusan qabow inoo jiidin innaga kow muwaadin soomaaliyeed oan jecelnahay buu dilay labo wuxuu ku xadgudbay e, waajibaadkii iyo anshixii buliisnimo aynu lahayn buu ku xadgudbay saddex mas-uuliyadda sargaalka meesha jooga ee asaga madaxda ka e, u ah ayuu xadgudub ku sameeyey waxaa laga rabaa marka sargaalka ama askariga u dhow markaas ee la joogo ama luka jabi ama isku duub meesaa rabta la aad ninkaas hadduu baxsado mas-uuliyaddeeda adaa qaaday warkaas waa cadiya soo hebel iyo hebel baa la socday oo bajaaska way igu soo orday oo xabad baan bash ka siiyey oo wuu cararay cid laga aqbalayaay ma jirto hadday horey u dhici jirteena hadda ma dhacayso kaamana xiniyo badna adiguu ku dilay walaalkaabuu dilay wuu kugu xadgudbay qabo yuusan kaa baxsanin hadduu kaa baxsado waan la socday oo uu iga baxsaday lagaama yeelaayo warkaasi waa soo war cad maa taliyaha ninka meesha ka ah saraakiisha fadhiyada xukunta ama sargaalkaa soo diray askarigaa soo diray shaqada u soo diray ama shaqadaba ku jiray markaa goobta joogay mas-uuliyadda asaga qaaday warkaas soo warcad maaha maamaadii maxay ahayd eh, ciidanka askartu ma xumaatee sargaalkiisa xumaada sooma ahayn saraakiisha ayaanu annagu ka rabnaa la xisaabtanka dhabta ciidanka ay madaxda u yihiin soo war cad soo maaha marka uu madaxa xabadda kaga dhufanayo waxaa ooga fudud taayarka yaree wareegaya ee bajaajka ku soo ordaysa lugta inuu kaga dhufto soo ma awoodo hadda madaxii oo yarar buu la helay taayar weyn sababta oo la heli waayo maxay ta ya maxaa weeye ninkaa soo qabta ninkaa waa inaad soo qabataan yuusan baxsanin ninka taayirka intuu ka leexday madaxa tooganaya ninkaasi yuusan idinka mid noqonin ah. intaa waxaan ku darayaa wacyigelintan iyo kulankan saaka la idinku yeedhay een codsaday maxkamadda ciidamada qalabka sidana aan ka codsaday inay nagala soo qayb galaan waa wacyigelin waay waxaynu iska wacyigelinhaynaana waxa weye waxaa laga yaabaa intiinan meesha fadhida fadhiyo kala duwan baad ka timaadeen waxaa laga yaabaa waxaynu ka hadlayno inay fadhiyadaas qaybo badan oo ka dha ka mida inay ka dhaceen sibaa loo soo xallin jiray oo loola soo macaamili jiray markay dhacaan taliskeennu wuxuu go'aansaday sidii loola dhaqmi jiray awal si ka beddela inaynu hadda oola macaamilo warkaasi waa cad soo maa maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxaan ka codsanaynaa oon ka codsaday in ay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed inay oola shaqeeyaan si dhow codsiyada ama kiisaska aanu geynaynana ay ooga jawaabaan sida maaragtay oogu macquulsan oo qofka kiiskiisu uu yahay kaasi wuxuu ahaa jeneraal axmed waa jenaraal sulub axmed firin oo ah taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya oo maanta booliiska kula hadlayay xerada jenaraal kaaxiye isagoo sheegay in ciidamada loo baahan yahay inay wanaajiyaan dhaqankooda markana maamulka gobolka banaadir waxa uu maanta gowracay ku dhowaad konton neef oo lo ah waxaana lo laga soo aruuriyey degmooyinka gobolka banaadir iyo deegaanada ee gobolka banaadir hoos yimaada waxaana lo-dan la sheegay in ay dhibaato ku hayso magaalada bilicdeeda sidoo kalena ay wadooyinka afar iyo labaatanka saacba ay eh, qeyb ka tahay in ay markaa eh, saxmad amaba jaam ay noqdaan sidoo kale lo-da nadaafadda ayaa ugu weyn waxa eh, loo beegsanayo oo ay u soo aruurinayaan maamulka gobolka banaadir agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta maxamed suudi maxamuud ayaa ka warbixiyey lo-dan oo degmada xamarjajab maanta lagu gowracay waxaan joognaa biyaasa liibaro degmada xamarjajab shalay howlgal ka dhacay gobolka banaadir qaybaha weligow cadde iyo bartamaha ayaa lagu soo qaqabtay xoolo magaalada dhibaata ku ahaa bilicdeeda iyo nadaafaddeeda obereshinkaas waxaa fuliyey toddobaiy tobanka degmey saddex degaan maamul gobolka banaadir iyo guddi ou duqa magaalada u magacaabay soo nooleynta bilicda magaalada muqdisho oo gudoomiye u yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir gudoomiye koox maanta sac kadib afar iyo labaatan sac kadib waxaan fulinay go'aankii amba digreetadii duqa magaalada ay ahayd in xoolaha magaalada ku nool ee laamiyada daaqa ee nadaafadda iyo bilicda magaalada dhibaateeya in la soo xareeyo muddo afar iyo labaatan sac hadday joogaan ee dadkii lahaa ee imaan waayaanna la gowraco sida ay digreetada ku qoreen runtii waxaan soo xaraynay shalay iyo ieed neef iyo lix neef iyo kow iyo toban arya waxaan ganaaxnay soddon neef oo lo ah afar ilaa sac gudahood iyo kow iyo toban arya waxaan halkaan intii hartana ku fulinay gowricii owduqa magaalada uu soo saaray in la gowraco la baceeyo loo qaybiyo dadka danta yar ee magaaladan deggan iyo dadka u baahan iyo sidii ciidamada xabsiyada ku jiro iyo dadka ciidamada xabsiyada waardiye iyo maxaabiista jeelalka ku jiro waxaan marka rabaa inaan halkaan uga faa'iidaysto mar labaad shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho magaaladaani ma ahan mii ma ahan waa caasimaddii dalka soomaaliyeed waa caasimadda dalka soomaaliyeed looguma sii dulqaadan karo in inta magaalada miyigeeda xoola laga keeno laamiyadii toonka magaalada ahaay maka almukarama lagu soo fasaxo digniino fara badan saddex jeer tirika saddex jeeraa barxaddan biyaasa liibaro degmada xamarjajab la keenay saddex kala duwana howlgal saddexdiba inta la ganaaxaa magaalada inta lagu sii diyaa bartii laga miisaayo meeshii la geynaayo shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa inuu sheegno weli fursadaa bannaan duqa magaalada weli naxariisa u samaynaa amarkiisa weli naxariisoo ka samaynaa dadka shalay lasoo ararkaan digniin rabnaa inaan halkaan uga dirno dad waxaa shalay lasoo arkay markay ciidamadii howlgalka arkeen xoolihii lugta ka xidheen xalayna ay soo daayaan waxaan ku soo socnaa maalmahan aan obereshin ka samaynaynaa moorooyinka magaalada ku yaallaan idinkugu imaanaynaa dadka iskalena waa loo liisgaraysan yihiin waa la soo xirxiraa xoolahana waa la gowracaa haddii aysan magaalada aysan uga bixin afarlabaatan sac gudahood adaysan xoolaha ay guryaha ay ku haayaan ay lugaha ka xidhayn si magaalada afarlabaatan gudahood uga bixin annagu ka waaba mayno kana istaagi mayno amarka guudna waa qabnaa taliska booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka eh, ilaalada deegaanka iyo saddexiyo tobanka degmo iyo saddexda deegaanba amar waxay ku qabaan in guryaha loogu galo dadka ganacsiga ugu haysta magaalada xoolaha ee saxaradooda laamiga soo dhigaayo dhirtii magaalada laga dhiray la'yahay baaqi oo madaxweynaha ku baaqa laga fuli la'yahay oo ahayd magaalo cagaaran sidee aniga magaalo cagaaran ku helayna haddaan dhirta laanno loodiina daaqaysay arigiina ma loo dulqaadan karo hadda way yar tahay tan waa arkaysaan waa la gowracay birri subax obereshina bilaabanaayo shan boqoloo qof haddii la soo qabtana birtaa la marsiinaa waana loo qayminaa xoolahaaga haddaa ummadda ku dhibayso haddaba magaalada kala bax inaad ummadda ku dhibto maahan walaalow ama walaalay kala bax magaalada fursadaad haysataa berriso waxay ka dambeeyo haddaad kala bixi weysana haddaad awoodhaddaa awood ku lahayn karta magaalada ku lahay dawladda soomaaliyeed iyo gobolka banaadir haddaad iska celin kartan guryaha joog haddaad iska celin karinna subaxi xarga ku xirxiro magaalada bannaankeeda u bixi baadiyaha gey sidiiba hadda aad arkaysaan fideoyada iyo baraha bulshada iyo tiifiyada ka arki doontaana dhammaan waa la gowracay wax loogu imaanaya subaxi ma jirta meeshaan boqol iyo maasaadi maanta waa la gowracoyaa iyo inta yartoo ganaaxaan ku bixino muddadii yareedo afar iyo labaatanka sac kusoo jawaabta maahane eh, waa mahadsan tahay ganaaxa waa ku cadyahay digreetid duqa magaalada soo saaro ku cadyahay neefka lo'da waa konton doolar neefka ariga waa shan iyo labaatan doolar neefka geelaana waa boqol doolar shabadaa loo soo sameeyey waxaan ka yeelaynaa wixii inta la ganaaxa magaalada dib u aragno xataa ma lees warsanayo meeshii lagu qabtaa lagu gowraca lagu qaybinaa because calaamadii dawladda hoosaa ku buufsanoo shabada aan ka go'ayn saasaa laga yeelaa sharcigaasaa ka degsa waxba kama jiraan dadkii ganaaxa fuliyey oo halkaa aad ka arkaysiin ganaaxay fuliyeen waa warqaday haystaan xoolahoodna waa shabadaysan yihiin ummadda soomaaliyed waana isugu keen mid ayagii naftirkooda biri haddaan soo qabanaan xatay ganax ka rabin dawladda hoosaa ku lagu buufiyey aa lagu shabadeeyey bir lagula shabadeeyey haddii aan laamiga beri ku aragno xitaa ganax iyo waxaan ka rabna ma horaa laga gowracaa dadka danta yar oo barakacayaasha oo magaalada ku nool iyo ciidamada iyo dadka oo u baahanaan u qaybinayn hadduu ilahay maxamed suudi maxamuud agaasimaha waaxda nadaafadda iyo bilic soo celinta gobolka banaadir ayuu ahaa oo maanta ee eh, ka warbixinayay gowrac konton neef oo lo ah lagu gowracay degmada xamar jijab ee gobolka banaadir taasi uu ka soo arooriyey maamulka gobolka dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir hoos yimaada gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawaada guracan waagaag saaxiibayaal barnaamijkeena xogwaraysi qaybihii ugu dambeeyey ee aan sii maraynaa markaanse waxaad ku soo dhowaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray darbaa la jabiyey la ysku dilayo wixii duqoobay miyaan la day war waxaad ka tagtay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray maan dadaalno onku dayanno maan dadaalno onku dayanno dunidii way naga tagtee ururi jiray haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u maray inaan dadaalno oo ku dayano wahay dadkii baan nala kasayn aryaadhaha nabad allaha keeno soomaalidana allaha garansiiya inaan dagaal faa'iido lahayn samidey cabdulla waxa uu yidhi how dagaalama duugaashaade debka biya lagu dansha dagaalama duugaashaade debka biy war cabdullah waxaa kaloo la yidhi dalka nabad in loo wada degiya daawadaa wacan dowladnimo la wada leeyahoo daacadaa wacan damac waalan waa wixii nahoday dayrihii hore maatada dagaalka uga tura nolosha doonaysa warhadha kalamaanay abwangeesoo cabdicaga yaraata hor wuxuu yidhi dabka baxaya daaraha gubtiya dagaalka qayqaamay ragga duurka lagu laayay iyo dumarka oo yaay dab inaan la kala qaadan baa loo dan leeyahay docda naga bannaan maalintan xayla diridhayn muslim wou dareen gaalna waa darajadii da'diisii ah. tan waxaan awoodnaana waa inaan ducaynaaye ah. allow kala dabyaasee islaam diriray weeyaan daway dawa caafimaadey ah. darman qurux laguma riimaay darinka naftayda kiciyay warinan miyidkaagu jooginsaad dabka ushidaysaan ka arkaaye dagaal nabad baa ka roon warna miya waliba leeray bushukulal baahaa ka roon baahana dherigaa ka roon bilaayina nebada ka roona nebadaanaas la nuugale nebadaanaas la nuuga mugale war waxaa kaloo la yidhi naartiyo jinnada eebbahay midaba waa nuuce nabadiyo colaadduna macnaha ugu noqonaya kalamaaniya waxa uu yidhi waxaan xasuustaa geerida hooyaday aabba wuxuu u socday dagaalbeeleed hooyana aad ayay u xanuunsanayd subaxii uu baxayay hooye waxay ku tidhi maxamedow ha iga tegin aad baan u xanuunsanaho waad ii jeeddaa wax biyo isiinaayana ma lahan wiilkeena yarna cid ogaanaysa ma leh aabbana wuxuu ku jawaabay maya ka maharaya qabiilkayga oo duullahan ah adiga iyo wiilka allah idiin garab galo saddex beri ayaan kor fadhiyey hooyaday oo dhimatay mana kala ogayn inay nooshahay iyo inay geeriyootay midna sababtoo ah hooye waxay ka dhalatay qoyska aabbahay ku duulaayey sidaasi awgeedna meesha aan deganin way ka hayb soconeed oo ma jirin cid soo booqatay xanuunkeeda dhowr beri kadibna tuuladii waxaa la keenay aabbahay meydkiisa war labadaba allah u naxariista wiilka rajaga iyo agoonka noqdana allaha koriy celiye dagaal sokeeye wax kaloo laga macaashoon intaas ahayn anigu ma ogi kugu dhimeyey kaa dhimay dhankastaba waa ani war waxaan kaloon maqli jiray dhudhunkaadi goysa u dhantaalankaage labadeennu dhuuniyo moqor baan ka dhiiganne waar waxaad ka tagtay dhaandhaan haddaanahay adna dhoohanaa tahay dhaandhaan haddaad tahay adna dhoohanaanahay aryaadhaha waxaad dhammaantiin ka tagteen dhulkan kala fogaadiyo labadeenna kala dheer yeesu soo dhoweeya abdulow adiin waliba ku tabtay dhulka qodaa hoos udhaadha'a aynu dheragne waradna waxaa ka tagtay waa shay macaanee cuna malaa'iga war inta ankoolkaan ku xasuustae waxaan maqli jiray qabyaalada wa lagu culuba qabyaalada wa lagu curyaama cilad weeye baaso waaba cadow la war waxaan anna maqli jiray ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waalaaba aan isqaadan karinon weligood isqabaanay warkalgacala waxaad ka tagtay waqori dabliya gaaso haddii aan la kala qarin iyagay iyaga isqarxinaye arya adiguna waxaad ka tagta intaad ka qabataa way midnimada quweeyo war anugu walaalaa isdilaya waxaan dhihilaa ehel wadaa dhashiyo dad walaalaa tihin iska dhiga war maaha oo wax wada qabsada oo wax waadaa qabsada iska dhiiga war maaha oo wax waadaa qabsada warkalamaanay war ma haysiine ma ruushkaa soo farageliyey dagaalkii laascaanood ma maraykan baa ka daba yimi war majidaadkii baa la xidhay xalay kadibaa warna cid soo dalxiistiyo wafdi soo degaa jira wargooyin ma sharcigii hayadda adda nabasugidda baarlamaanku u baasgareeya al-shabaab cambaareeyey war cid kastoo wax ambaaraynaysa haddaa aragtiin tabar baa warrun sheegtay mar bay afgobaadsi tahay waan ku daba jirnaa haddaad maqashidna xog la'aan baa sababtay ama waan loo socan war ma haysiine golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis militari oo imaaraadka lala galay kii somalilan ay la galeen siduu ka yahay inaadero maxaa ku qornaa war waxba laydinma sheegi kara dad falanna waa tihiin ayaantan reer laascaanood waxay dhahayeen dowladda dhexe mowqifkeeda ha caddayso war madaxweynuhu mar hore mowqifkiisa caddeeyey wuxuuna yidhi soomaalidu hal cadow ay leedahay waana shabaab meel dhexoo la istaagana ma jirto war ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaayo cad weeyaan war wallaweynay qaranka somalilan hinhinnidiinna ma aqbalaye kii naga jiraan ka jirnaa kii nala jiraan la jirnaa waryaa tanoo kala arkay war maidinka aamusnaa war naga dhegaysta mowqafka dowladda wasiirka arrimaha gudaha u hadlayna wuxuu yidhi mowqafka dowladda soomaaliya waa cad yahay waana in la ilaaliyo midnimada soomaaliya waxaanna taageeraynaa oo soo dhowaynaynaa go'aanka shacabka laascaanood waxaanna ku talinaynaa dagaalkaas in lagu dhammeeyo wadahadal iyo safgarad waxaanna aqoonsannahay ehel walaala oo aan ishurayn inay yihiin labada dhinac dagaalkaas inuu sii socdo ama dagaal awood lagu raadiyana waa ka digaynaa war wasiiraad ka hadlaysaa iyo madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aad ayaan uga xunnahay ahay dagaalka ka dhacay laascaanood waana dagaal siyaasadeed siyaasadana qoray laguma xalliye wadahadal baa lagu xalliyaa sababtoo ah cidaad kale aragti duwan tihiin xabad isku fahmi maysaan laakiin wadahadalkaa la isku fahmaa madaxweyne xasan sheekh kelmid xaqiiqa ayo qofkii wax garta damqaysuu yidhi waxayna ahayd shaki igagama jiro ehelka dagaalamaya inay heshiin doonaan marka hadhow markuu dadomaado halkaan heshiin lahayn oo xabaalo korkood xabadka isku gelin lahayn hadda inta goorgoortahay oy dadku nool yihiin aan heshiinna walaalayaal aan iswe heshanno aan waad ajirno miyau yidhi laba aabba wada dhalay iyo ehel walaala arintii timaadana isla kaashanayo warnamiyo weliba leeray walaal dagaalami hool yaraayaan waan hool badiyaayan marka wali kale erfaday arkay baa dabadood la qabay eh. war madaxweynuhu arinta sool keliya kama hadlina macadnugaal buu ka hadlay wuxuu yidhi ma twitarku ku soo qoray wuxuu yidhi odayaasha dhaqanka iyo madaxda puntland eh. waxaan ka codsanayaa inay xalliyaan shaqaaqooyinka ka jira garowe dadkana waa in loogu taliyaa sida ay raalli ku yihiin war kalemaanay waxaa kaloo la yidhi eh. arya ciil ma fiicniyo bulshoy camal la kaydshaay carun la iska daadshay dhashaa ciifaddahoneede ceebna kama baxaan duul colaadu caadadood tahay cad walaalkii ruuxii jaraa waa u cidloon yahay caanadaatay dabadoodu waa caymo uun qaboe eh. iscafiya cashiiraa tihiin odaa carruurtiis warniman yahow waxaan la yaabanahay shaqaaqooyinka socda ma shabaab baa loogu danaynayaa horta adinkuna haddaad dowladda federaalka tihiin shabaab bay idinkaga dhigta war wasiirka amniga kenya wuxuu yidhi soomaaliya shabaabkii ka soo yaacay baa raba kenya inay soo galaan waxaana diyaar u nahay inaan koor tagno qaar badanna waan fashilinay oo shirqoolkoodii waan qabannay soomaaliyana waan ku faraxsannahay sida ay u cayriyeen waana ku garab istaagaynaa weliba kullay carabta walwalka ugu badan ee haaya cashada waaye aniguba haddaan shidaal haysta wax kale kama fakareen war soomaalilan meelbinaanga ah, wa shidaalka halnibad lahaayana isku duugayna naw waar maxaa kaa galay adiga fargelin shisheeye miya waar waynu sarxinaynaa aryaadhaha soomaalidu iyadaa masiibada raadsi raadsihayso cidu kama celi kartee mid aan aadan sababinaa ka dhacday waddanka turkiga dhulkiyaana la gariiraa la yidhi gobol arda soomaaliyeed jaamacad ka dhigatowna ka dhacaa la yidhi aan magaciisa ma aqaane hadda muslimkii ku dhinta allah u naxariiso kuwii ku dhaawacmana allah u boogadhayo dhallinyaradii soomaaliyeedna allaha soo sahlo war dhulgariirka waxaa la yidhi ilaa suuriya wisaystaa ilaa giriigana waa laga dareemaa la yidhi tirada dhimashadoo la aaminsanya inay labaatan kun gaarayso hadda lix kuna la xaqiijiyaa la yidhi hadda soomaalida xabadda iyo fidnada daaya laga waayey waana waa ugu filan tahay in daqiiqad ilaahay wada rogi karo war madaxweynaha turkiya erdogan oo ilmaynaya wuxuu ku dhawaaqay saddex bilood oo xaalad degdeg turkiga war kalamaanay soomaalidu hadday wax garato dhulgariirka turkiga ka dhacay daadadkii ku soo rogmaday baakistaan waa tusaale cad waano iyo cabriqaadashana waa ku filan tahay waana muslimiin aan dhiiggooda bannaysan waxa waxaasi ku dhacayaan marka ilaahay waa noo dulqaatay hal la joogo war arrimaha adduunka ka socda markaan arkay soomaalida waxaan dhihi lahaa wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke weydiiya culimada fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi ood kala socoteen idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho intuu barnaamijka hooda ku jira waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah siciid cabdiraxmaan cali farsamadana waxaa ka qaabeynaya cabdiraxmaan keyse intaan barnaamijka midlaceyna ku kulmi doonna saaxiib yaal waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo khayryaay amahana ku waaro nin wadkiisu khayryaay amahana ku waaro wadkiisu khayryaay amahana ku waaro nin wadkiisu khayryaay amahana ku waaro weydiistay eebahey hordiisa nin uu heshaday cadowgiisa nin uu heshaday gacalkiisana weeraray walaalkii gowracay

khayryahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayr yahay amahana ku waaro wadkiisu khayryahay amahana ku waaro nin wadkiisu khayryahay amahana ku waaro weydiistay eebbahey weydiistay eebbahey cadowgiisa nin weheshaday gacalkiisana weeraray walaalkii gowracay gacalkiisana weeraray